ahayd markii sulxulxudaybiye laga soo laabtay aheyd eh, heshiiskii oo quraysh nabigu la galay markuu ka soo laabtay aheyd eh, habeenadii la hareereynaayey oo aan weli la furan habeenadaas gaajaanna asiibtay asaabadnaa majaacatun gaajaanna asiibtay layaaliya khaybara habeenadii khaybara la hareereeyey falamaa kaana markuu sugnaaday yowmu khaybara maalinkii khaybara yawmu khaybarana waa yawmu fatxihaa maalinkii khaybar la furtay wey maalinkii muslimiintu ay yahuudda ka furteen maalinkaas markuu sugnaaday waqacnaa waxaan ku dhacnay fi lxumuri dameeraha dameeraha alahliyati ee dadka la joogto dadka la nool waa dameerahan la rarto dadka la nool alxumur alahliya waqacnaa waxaa loo isticmaalaa shayga si kada ah si kadaa ah. markaad min qayri qasdin aad uga dul tagto waxaa loola jeedaa hanamnaa waa qaniimaysanay wey waqacnaadu macnaha si fudud ah ilaahay farad u furay markaasaan qaniimaysanay wey marka waqacnaada waa hanamnaa waa qaniimaysanay wey waqacnaa waan ku dhacna waan qaniimaysanay fi lxumuri dameerihii alahliyati ee dadla joogta waa dameeraha larito la rarto wuxuu ka اktiraasaa alxmr alwaxshiya xmr اwaxshi ama dameer farowga kuwaasaa jira laba dameeraa jira dameero waxaa la dhahdaa xumr اahliya waa kuwan dadku rarto kuwana waxaa la dhahdaa xumr اwaxshi oo ximaarulwaxshi waa kuwa duurjoogta ah oo la ydhaha dameer farowga markaa kuwan oo dadku rartaan kuwaasaan qaniimaysannoon gaaladii ka helnay fantaxarnaahaa waa gawracnay marka waa qalmay gaajo aad noo hayday markaan helnayba waa qalnayba waa gawracnay falamaa qalat ilquduuru dheriyaalkii markay kareen markay dheriyaalkii kareen oo hilibkii rogmanayo naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kiisii dhawaaqayay mid rasuulku soo diray oo uu yidhi u dhawaaq dadka oo xubunkaan gaarsiin ayaa dhawaaqay naadaa waxaa dhawaaqay munaadiyi rasuulilaahi rasuulka ilaahi sal اlahu alيه waslm kiisii dhawaaqayey u daabiya alquduura beryaalka digsida hala daabiyo falaa tadcamuuha cuninina min luquumi اlxumuri dameeraha hilbooda xaal uu ka mid yahay shay-an hal shay ha cuninina dhawaaqaas ayuu dhawaaqay hal shay oo dameeraha hilibkooda kamida yaan la cunin qaala cabdullah cabdulaahi ibnu abi ofa wuxuu yihi faqulnaa waxaan nidhi annagiyo isla hadalnayo sababka nabigu u diidayo faqulnaa waxaan nidhi inamaa wax kale ma ahan naha nebiyu nabigu waa reebay sala اllahu calayhi wasalam canhaa dameerahan nabigu waa reebay oo waa xarimay maxaa yeelay liannaha dameerahan lam tukhamas khumuskii lagama bixin marka qaniimo gaalada laga qaato waxaa waajiba kow shan meelood in loo qaybiyo shan meelood in loo qaybiyo waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa shanta loo qaybiyo hal meel alla iyo rasuulkiisa iskale iyo cidda ilaahay magacaabay afarta kalena mujaahidiintii qaniimaystaya iskale marka khumuska iyadoo laga bixin lama qaybiyo shan waa in loo qaybiyaa meel fa ana lilaahi allah rasuulkiisa ah iskale macnaha rasuulkaa qaybinaya isagaana weliba xaqba u qayb isagaaba xaqloo qaybtaas laftirkeedaa shan loo sii qaybiya shana loo sii qaybiya suurat اlanfaal ilaah ku sheegay afarta kaloo soo hartay ayaa iska leeyihiin haaniyiinta mujaahidiintii qanibaystayaa iskale waxayna u kala badsanayaan sidii sharcigu u kala sheegay marka waxaana dhow niriilu qayb naga mida annagaa ah, nikaashayna qayb naga mida ah waxay yidhaahdeen u yidhi malaha nabigu wuxuu u diiday ayadoon khumuskii weli laga bixin gawrac aan gawracnay malaha sababtaasa nabigu u diiday qayb naga mid ah saas yidhaahdeen qayb naga mid ah ayaa saas yidhaahdeen qaala cabdulaahi ibn abi ofa wuxuu kaloo yidhi wa qaala aakharuuna qayb kaloo saxaabadii ka mida waxay yidhaahdeen wa qaala aakharuuna kuwa kalena waxay yidhaahdeen xaramahaa dameeraha nabigu wuu xaaraamtinimeeyey albatata go'maan macnaha ma ahan khumus lagama bixini sidoobayba xaaraam u yihiin oo hilibkooda xaaraam in la cuno ma ahan khumus lagama bixin ee waa taxriim qaci ah oo ah sidoodaba daatadooday xaaraam u yihin ilaa shaygan marka lagu leeyaha waa xaaraam lab u qaybsamaa shay xaraamun lidaatihi iyo xaraamun ligayrihi labadaas u qaybsamaa hayka shayga xaaraamta shay daatadiisu xaaraam u yahay doofaar inaad cuntaa daatahaanu xaaraam u yahay xoolo qof kale aad ka khiyaantay ama ka dhacday amaad ka xadayna waa kaa xaaraam laakiin daatada xaraam maaha lacagaad ka dhacday qof kale wax kaa xaaraan aanu leey laakiin laa lidaati daatada lacagtan xaaraan maaha lihayin aakara lishayin aakhar sabab kalay xaaraan u noqdeen oo ah inaadan adugu xaq u lahayn ah, hadda fiili hal geelaad qof ka soo dhacdo waxaa lagu leey waa kaa xaaraan macnaheeda maaha mesha daatadeeda xaaraan haddana adugu inaad cunto waa kaa xaaraan maxaa dhacay waa xaq kale oodan adugu lahayn waa xaqaadan adugu lahayn marka shay kastoo xaaraan labadaas u qaybsamaa shay daatadiisa u xaaraam iyo shay lisababin ah u xaaraam marka qaar kalaa saxaabadi waxay dha maye lidaatii dameerku xaaraam u waana sidaas sawaabka ah, dameerka lidaatiiba waa xaaraam in la cunaa ama caanihiisa la cabaa xaaraam weeye qaara jabeecada ku daweeyo meelay ka keeneen lama yaqaane waxa weeyaan xaaraan dawaba kuma jirto yaa ku yidhi horta dawa ku jirta ah, cabdullahi bn mascuud wuxuu dhihi jiray in allaha lam yajcal shifaa'akum fii ma xarama calaykum ilaahay caafimaad idinma gelin waxuu idinka xarimay midada kale waa wax ku daweynaya dhakhaatiir maaha waa dad iska reerbaadiya yaa yidhi wax daweynay midada kale ayaga ayaga maa yaqaan si loo daweeyo goormay gaarin inay xaaraan u gudbaan wax ku daweeyaan waa dulmi marka xaaraan waxba laguma daweeyo marka waxay yidhahdeen badtata waa xaaraan wa sa'altu waa weydiiyey saciid bna jubayr saciid ibnu jubayr sa'altu waayo waxale ma ahan cabdullahi bn abi ofa cabdullahi bn ofa waa saxaabi taabicigaa waxma weydiima saciid ibnu jubayrna waa taabici ee sa'altu qofka dhahaa waa abu isxaaq ashaybani raawiga cabdullaahi ibn abi ofa xadiiska ka wariyey waa raawiga xadiiska ka wariyey cabdللahi بن abi wfa abu isxaaq الshaybaani magaciisa sulaymaana la yidhaha raawidaas wey raawidaas wey raawiga dhahaya anaa weydiiyey taabiciga waa taabici kale sag marka ah, abu isxaaq الshaybaani waa taabici taabicigaana wuxuu leeya taabicigan kala weydiiyey saciid ibnu juwayrna waa caalim oo culummadii taabiciyaalka ka mid ah waaba ardadii cabdالlahi بn cabaas mid ka mid ah wasa'altu waa weydiiyey uu yidhi abu isxaaq ashaybani saciid bna jubayr saciid ibnu jubayraan weydiiyey waxaan idhi dameeraha madaatahaanay xaaraan u yihiin mase lishayin aakara aa nabigu waagii u diiday faqaala saciid ibnu jubayr wuxuu ihi xaramaha nabigu wuu xarimay albatata qacan daatadooday xaaraan u yihiin ma ahan cabdullahi bn abi ofa keliyahe jaabir ibn cabdillaahina waa wariyey bukhaari muslim uu ku yaalaa nahaa rasuul الlah salى الlahu عalيه wasalam ywma khaybara can luxuumi اxumur اahliya mutafaq calayh marka rasuulku waa nahiyey cabdullahi bn cumarna waa wariyey waa xaaraan daatadooday dameeruhu xaaraan u yihi farduhuna waa xalaal hilibkooda fardaha hilibkoodu waa xalaal saxaabadu waxa wey nabiga intaasoo gala anagoo la socnaan qala jirnay marka farduhu waa xalaal daatadoodu laakiin dameeraha ayagu waa xaaraam ma banaana baqashana haddii dameer iyo faras iska dhaleen qaacidadu waxay tahay dajtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam qaacidadaas wey shayga hadday xalaal iyo xaaraam ku kulmaan xaaraamtaa kuleh hadday iska dhaleen faras iyo dameer farasi waa xalaal dameerkiina waa xaaraam ida اجtamaca alxalaalu wاlxaraamu gulliba alxaraam xaaraamta gaalib laga dhigaa marka waa xaaraan wey baqashu haddii labadaan iska dhaleen wey oo sidaas ay tahay waana wax kastoo xalaal iyo xaraam iska dhalaan dii waxa weeye ey maalan iyo ri ay neef iska dhalaan neefkaas waa xaaraan waa xaaraan wixii labadaas xaaraam iyo xalaal ka dhex dhasha oo la isku daro xaaraamtaa la qallibaa xaaraamtaa la qallibaa xadiidkaas markaa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa haddii la yidhi waa xaaraan dameeraha ahliga dameeraha duurjoogta inay xalaal yihiin alxumru waxshiya ximaarulwaxshigu inuu xalaal yahay sidaasaa laga qaadanaa waxaa kaloo laga qaadanaa shay cunidiisu hadday xaaraan tahay gawraca la gawraco xalaal ku noqon ma hadda saxaabadu waa qaleen qalintu wax tarime maadaama shayga asalkiisu xaaraam ahaa qalidda la qalay xalaal kuugu noqon ma ma ku noqonaayo rawa الbukhaariyu can الnucmaan ibn muqarin nucmaan ibnu muqarin radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi shahidtu lqitaala dagaal ayaan xaadiray maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala اllahu calayhi wasalam wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin fii awali nahaari maalinka awalkiisa hadduusan dagaalamin intabara waa sugi jiray dagaalka xataa tahuba alarwaaxu ilaa dabayruhu ay kacaan wa taxdura salawaata salaaduhuna ay soo xaadiraan macnaha wa taxdura awqaatu salawaati salaadaha waqtigooduna u yimaado subaxda hore hadduusan dagaalka gelin marka duurku soo dhow yahay ma geli jirin dagaalka de haddaan lasoo markaas asaga lagu soo kedin ee wasagu khiyaar leeyahay markaas qoraxdu kululaato oo barqadii ay aad u kululaato duurkuba soo dhow yahay ma geli jirin dagaal waa u kaadi jiri maxaa la rabaa laba faa'iido salaada duurku ha gasho hala tukado bacda salaa ducadu inay mustajaabataa la rajaynay nasriga ilaahay la helayo waxaa kaloo la sugaya dabayluhu inay kacaan yowm axsaab dabaylaa kaceen oo ilaahay muslimiinta ugu gargaaray marka kicidda dabaysha waa madinatu nasri ah, nasriyaa la rajaynay markay dabaylahaasi kacaan sidii yowm axsaabba alla ugu gargaaray muslimiinta marka labadaasaa la sugaa dabayluhu inay kacaan dabayshu dilaacdo iyo salaadii in la tukado bacda salaa iyagoo faradkii la tukaday dagaalka la galo xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waxaa soo arooray kaana yuqiilu sabaaxan nabigu markuu wax weerara laakiin aroorta horu weerar jir markuu salaada subax tukado uu ka duldhici jir markuu wax weerara nabiga sal اlahu alay slm marka wuxu uhi labada xadiis ka hor imaan mayaan ma iska hor imaanayaanoo cadow safanoo kuu diyaarsan markaad gelaydo bacda duhura ugu fiican hadday tahay kuwo aan ku ogeyn ood ka duldhacaydana bacda salaati subxiya ugu fiican waa saas ah, bacda salaati subxi marka la gaadayo oo laga dul dhacayo saasuu ahaa nabigu aroortii bacda salaad subxi u geli jiray marka cadow safaroo laysku safan yahay oo laysku diyaarsan yahay qanina bacda duuru geli jiray uu salaada tukado saasuu ku jamciyey rawa الbukhaariyu can asmaa binti abi bakrin asmaa binti abi bakrin waa caaisha binti abi bakrin walaasheed abubakr sidiiq gabar u dhalay weeye radia allaahu canhaa qaalad waxay tihi qadimad calaya ummi hooyaday ayaa ii soo gashay hooyaa ii timid walxaal hiyo hooyana mushrikatun gaalad ay tahay ayadoo gaal ah oo mushrikaad ah oon ilaahay rumaysnayn ay hooyaday ii timid hooyadaya ii timid madiinay tegi hooyadu madiinay tagta fii cahdi qurayshin waktigii quraysheeday timid waktiga quraysheed waxaa loola jeedaa sulxulxudaybiya markii nabiga sal lahu alay waslam heshiiska la galay gaaladii quraysheed oo la isdhex karay markaas waa la isdhex karay markaasay hooyadeed inta maka ka safartay ay gabadheediioo jirta madiine ay ugu tagtay madiina igu timi waqtigii quraysheed waqtigii quraysheed waa sulxulxudaybiya walxaalay ii timid hiyo hooya mushrikatun gaalad ay tahay oo mushrikad ay tahay fii cahdi qurayshin waqtigii quraysheed id waktiga ii timid caaduu quraysh ay la heshiiyeen oo la ballameen id waktiga ii timid caahaduu ay la ballameen rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam wa muddatihim quraysh muddadoodii ayay ii timid muddo toban sana aa nabigu kula ballamay heshiis laakiin tobankii ayagaa jebiyey laba sano markii inla joogay jebiyey markaasaa maka la furtay ayagaa ka baxay heshiiskii ilaa gaala ballan ma leh gaal ballan ma ilaaliyo ballan waxaa ilaaliya muslim toosan muslim hadda qaadarana ballan ilaalinma ah, islaamnimadiiu ceeb ku yih ah, islaamnimadiiu ceeb ku yaha muslimka qaldano maxaa yal ballankuu ka baxaa markaasaa laleeyahay muslimku ballanka waa ka baxa waa ceeb marka ceebuu ku yahay muslimiinta ee qofka muslimkaa muslimka runta sheegaya ballan hadduu galo kamaba bao xataa gaal hadduu la galay ma banaan inuu ka bao mar haddii ballanku marka hor sax aha in la galo ballan sax aheed hadday tahay in la galo gaal haddaad la gasho iyo muslim haddaad la gasho midna xalaal kumaan inaad ka baxo waa inaad ilaalida ballanka waawfu bilcahdi idaa caahadtum maca abihaa aabbaheed iyadoo la jirta yiti hooyaday oo aabbaheed la socdo waa asma awowgeed hooyadii dala iyadoo aabbaheed la socdo iti oo wada socdaan markaasay tilmaamay wax isiin oo hooyo gaalad ah waa hore la kala tegey madiinayna joogta asmaa halkaas u hijriyey hooyana meeshii gaalada looga yimid xaruntii gaalada ka timid oo ah marka maana waay sii fastaftad waxay fatwo cilmiya ka dalbatay asmaa rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اlahu alيه wasalam fiiri diinteeda say u dhowrsayba fiiri waa hooyadeed waxa u yimid laakiin maadaama diinta lagu kala go-ay horay kalama macaamilin waxay kow u dadaashay inay ogaato diinka islaamku wuxuu ka qabo maxaa diintu ka qaba maahan sida annagu aan samayno inta waxalayno hadhow sheekh saasaan sameeyeye sharci wuxuu ka qaba de waa maru sameeyey maya waa hooyadeed marka u timi saas darteed muxuu yihi xaafid ibn xaafid ibnu xajar eh, waxaa xadiiska ku sugan wa taxari asmaa fii amri diiniha sida asmaa ugu dadaalaydo arrinta diinteeda arinta diinteeda say dadaalay markaasuu yidhi wakayfa laa wahiya bintu sidiiq wa zawju zubayr radi allahu say ugu dadaali weydaa huy ha lagama malaysa wey karo saas noqoto maxaa yeelay waa gabadhu dhalay abubakar sidiiq casharatu mooshaniina biljana kii u fadli badnaayaa dhalay zawjkeeduna casharatu mooshaniin biljanu ka mid waa zubayr ibn cawaam marka say sidaas manaasib u tahay marka inay saas yeesho nabigay aaday hooyo kaa isugay tir hooyo harcigan soo weydiine harci islaamkaan weydiina hooyo is baxna ma dhihin da caasi maaha iisugay tir hooyo aan harciga ogaade diinka islaamka aan ogaada bal wuxuu qabeen fastaftad waxay fadwo ka dalbatay rasuulalahi rasuulka ilaahay sal اlahu alيه wasalam faqaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ina ummii hooyaday qadiman calaya waa ii timi walaal hiyo raaqibatu ay wax iga rabto raaqibatun fii aqdi shayin min almaal ayadoo wax iga doonaydo xoola iga rabtay hooya ii timi raaqibatun ayadoo wax iga doonaydo ey raaqibatun fii akdi shayin min almaal ayadoo iga doonayda maal ay qaadato ay hooya ii timi sharcigu wuxuu ka qabaa saasay tiri afa asiluhaa hooyaday ma xariiriyaa ay tiri Ah, hooyaday maxariiriya waa kaairade afa asiluhaa hooye ma xiriiriye qaala nab wuxuui nacam xiriiri siliihaa xiriiri waaba adkeeyeyba nacamtu waa xiriiri ah, siliihaana waa amar waa mar kale tawkiid wey ah, nacam xiriiri wey siliihaa xiriiri wey maxaa marka xadiiskii ku caddaaday qofka gaalka ahi qaraabadaada qaraabanimo waa lagu xidhiiri karaa xagga maalka maaha gaalnimadiisa inaad ku gacan siinayso laakiin xagga maalka waad ka xidhiirini wuxuu yidhi abu sulaymaan alkhadaabi qofka gaalkaa ah, wuxuu xadiisku tusaa riximkiisa in laga xidhiiriyo xagga maalka iyo wixii lamidka ah. macnaha waxaan diin ku saabsanayn xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wayustanbadu minhu xadiidkan waxaa lagala soo baxaa oo laga qaadanaa wujuubu nafaqati اlabi اlkaafir wاlumi اlkaafira wain kaana alwaladu muslima aabbaha iyo hooyada gaaladaa biilkoodu waajibu ku yahay caruurkooda hadduu rabo carruurku muslima noqdo aabbaha iyo hooyada oo gaalada ah hadday gaala yihiin caruurkay dhaleen muslimba ha ahaada biilay ku leeyihi تكفيr intaas ma فahmi karaan ilaa waa min أjهل الناas inta mسلم a waxa ugu jaahilsan waa تكفيr maalin alla maalinku تكفيr noqdo dib dambe u salaami ma abi sooyinta dib dambe u salaami ma kaafirad loo yidhi maamd bal marka wuxuuna sheegaa islaamnimo gaalnimo haddii la fiiriyo horta isagaa u dhow laakiin fikada soo qaad siduu asagu fahamsan yahay oo asaga ay la tahay hadday sax ahaa laheed oo asagu muslimkii yahay hooyaduna kaafiro tahay abooga iyo hooyadu xaqay ku leeyihin biilay ku leeyihin biriyay ku leeyihin qaraabo xiiriyay ku leeyihin laguma hayo diin qalloocan wax ka liita waa la ah, diin qalloocan ah, wax ka fasaad noqon maalinkuu takfiir noqdu xarga u jar marka wax diina maahane waxa weeyaan waa inxiraaf iyo dalaal wey marka hooyada iyo aabbaha xaqoodu meel uu kaaga harayo male dad muslimka ood ilaahay rumaysanta ta hadda qofkan gaal ah haddee isagu xuduud alle ilaalinma laakiin qofkii muslim inuu yahay iska aaminsana ogow hooyada iyo aabbaha xaqoodu kaa haraya diilkoodiyaa lagaa rabaa ilaalintoodiyaa lagaa rabaa xoogaagay wax ku leeyihiin adeegoodiyaa lagaa rabaa soo ma jiri ka waran hadday muslimiin yihiin marka ah, sow kama sii weyne xaqoodu allahu akbar marka waa noocaas rawa bukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam lamaa qada allaahu alle markuu dhammeeyey caza isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyn alkhalqa maqaadiir alkhalqi khalqiga qadaryaalkooda kulli wixii oo dhan markii la qadaray oo la dhameeyo alla dhameeyey kataba alla waa qoray fii kitaabi kitaabkiisa oo maxfuudkaa ayuu qoray fa huwa kitaabkaasuna cindahu alla agtiisuu ku sugan yahaye fowqa alcarshi carshiga hoostiisa xaal uu ku sugan yahay ina ramatii ina raxmatii naxariistayda halabad way ka qaalib noqotay qadabii caradeeda fowqa waa bimacnaa taxata allah subxaanahu wa tacaala markii uu makhluuqa taqdiirtiisa dhameeyey ayuu looxu maxfuudka ku qoray masaladan cajiib kale nabigu wuxuu yihi salى اllahu calayه wasalam lamaa qada allaahu caza wajal alla markuu dhameeyey alkhalqa maqaadiir alkhalqi khalqiga qadaryaalkooda markuu dhameeyey kataba wuu qoray fii kitaabii kitaabkiisao loox maxfuudka ah fahuwa kitaabkaas lagu sheegaana cindahu alla agtiisuu ku sugnaaday fowqa alcarshi carshiga hoostiisa xaal uu ku sugan yahay fowqa waxay ka mid tahay min amdaadi alfaad alfaadda laba macno iska soo horjeesta loo adeegsado saasayna yidhahdaan culummada muslimiinta diinkana marka la fasirayo caqli laguma fasiro ee raad waa inaad raacdaa culimmadiikaa horeeday raadkooda raad waa inaad ku joogtaa alimaam maxamed ibnu xibaan ibnu axmed abu xaatim albusti almutawafى alaaثamiya arbaca وahamsiin ee صaxiix ibnu xibaanka shida iskale ah صaxiix ibnu xibaan صaxiix ibnu xibaan bitartiibi ibnu balban fiiri xadiidka raqamkiisu yahay lix kun boqol afartan iyo saddex تحقيiقa شعayb aفناuuf لح كuن بqل aفaرتaن iyo sadex xadiiku waa ku yaala صaيiح بن حibaan xadiikan aan akrayna markii uu xadiiska soo arooriyey wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi فوقa الcarشhi min alفaad الأwdاad فوqadu waxay ka mid tahay alfaada laba macnoo iska soo hor jeeda loo isticmaalo carabiga alatii tastacmiluhaa alcarabu fii luqatihaa alfaadaasoo carabtu ay ku isticmaasho luqadooda yuriidu nabigu wuxuu u jeedaa bihi fawqada taxta alcarshi u yii carshiga hoostiisaa nabigu u jeedaa sal اlahu alayh wasalam taxta alcarshi aa nabi maxamed ujeeda sal اlahu laa fawqahu korkiisa uma jeedo carshiga alla keligiisaa ka sareeya makhluuq kama sareeyo carshiga so uma jeedo markaasuu keenay tusaalayaal badan qur-aankay ku jirtaa fawqa oo bimacnaa taxta ah qur-aankay ku jirtaa alfaada carabigahuna waa badan soo laba macno iska soo horjeeda loo adeegsado waxaa ka miduu yidhi alfaadaas nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi khadir markay israaceen oo ay wada safreen oo ay doonta raaceen oo nabi qadir doontii alwaaxa ka bixiyey ah. alwaaxa markuu ka bixiyey waa uu ku inkiray nabigu ah. dadka ixsaanka lagu soo qaaday oo wanaagga lagu soo qaaday iyo doontoodii alwaax ka sitay ah. markii dambe oo uu fasirayey nabiyullaahi qadir sababtu alwaaxa u baxshay muxuu yidhi wa kaana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safiinatin rasba wa kaana waraa'ahum waraa'a maxay ku badantood ku taqaaneen gadaal soo maha waraa'a saasaa lagu yiqiin badnaa maanta maxaa loola jeedaa qudaama amaamaa loola jeeda waraa'a marka maxay ka mid tahay alfaada loo adeegsado khalfa iyo amaama labadaba sababtaa wuxuu yidhi ibnu xibbaan albusti wuxuu yidhi wa kaana waraahu melikun yuriidu bihi amaamahum waraaca waxaa loola jeedaa hortooda ee gadaal loolama jeeda id low kaana waraa'ahum lakaanuu qad jaawazuu haddii boqorku gadaal ku sugnaa lahaa waaba soo dhaafeen uma baahna in alwaax la baxo markaasuu yidhi wa nadiiru haada xadiidkan fawqada ku jirta inay tahta tahay waxaa la mid ah qowluhu jala wacalaa in allaha laa yastaxyi an yadriba maala maa bacuuda famaa fawqahaa famaa fawqahaa taasaa la mid ah fiiri markay gaaladu yidhaahdeen ilaahay muxuu kaneeco iyo caarcaaro iyo waxaas maxaa ilaahay maselka iyo mahmaha uga soo qaadaan markaasaa rabbi yidhi in allaha laa yastaxyi alle marka cishoodo an yadriba maala maa shay tusaale inuu u yeeho ah, inuu caddeeyo shay tusaalihiis bacuuda kaneeco iyo famaa fawqahaa wixii ka yar ah, famaa fawqahaa culammada muxaqiqiintaa markay sharxayaan waxay dhahdaan labo famaa fawqahaa wixii ka yar waa sidaa sariixa ama waxaa la leeyahay famaa fawqahaa wixii yaraanta uga sii sareeya oo ka yaraan ah, xagga yaraanta uga sareeya waa isla taxdigi sooma ah, famaa fawqahaa waa wixii ka yar kaneecayd ka daayo wax ka yara alla tusaale usoo qaadana dhuurcaso ayuba usoo qaata alla dhuurcasaduna kaneecada waa ka yar soo ma ah, marka kaneeca iyo wixii ka yar famaa fawqahaa ay famaa taxtaha marka qur-aankay kuugu jirtaa ka raajix hadde صaxiix ibnu xibbaan waa kuu sheegay raqamke ka soco xadiis maxaljaajki loo soo arooriyey marka carshiga allaha ka sarreeya makhluuqkama sarreeyo makhluuq oo dhan carshiga u sarreeyo wixii makhluuq ah carshiga u sarreeyo khaaliqu waa ka sarreeya makhluuq oo dhan makhluuq oo dhan waa uu ka sarreeya khaaliqu wuxuu ku qoray laaxulmaxfuudka alle ina raxmatii naxariistaydu halabad way ka qaalib noqotay qadadii caradayda naxariistayda iyo caradayda waxaa haalib ah naxariistayda ah maxaa loola jeedaa naxariistaydaa haalib ah maxaa loola jeedaa naxariistaydaa haalib ah maxaa loola jeedaa laba macno ayay culmmadu ku fasireen qaar waxay idhahdeen waa qaalib waxaa loola jeedaa naxariistaa horreyday maxaa yeelay naxariista alle waa صifa daatiya waana صifa ficliya naxariista alle waa صifa daatiya bictibaari asliha asalka naxariista marka la fiiriyo lam yazal ilaahu wa tacaala raxiima weligiis alle kama suul inuu Ah, marka aslu raxma waa sifa daatiya marka la fiiriyo afraadda naxariista hebel inuu u naxariistay hebel inuu u naxariistayna waa sifa ficiliya ah, oo waxa weeyaan idaa shaaa raxima man yashaa markuu doono ciduu doono u naxariista marka asalka naxariistu waa sifa daatiya laakiin qadabku waa sifa ficiliya sidiisaba sifa daatiya maaha mashiicada alluu ku tacalluqaa markii qof sameeyo wax qaldan a alla u carooda marka qadabku waa صifa ficliya asal maaha laakiin raxmaddu bاctibaari aslihaa waa صifa daatiya وباعتiباaر أفrاadihana waa صفة فiعliya sidaas darteeda yaa horeeyey نaxariis taas waa mعنo macnaha kale oo haddana xadiiskan loola jeedo ayadaa ka badan wey naxariista ilaahay carada alle iyo naxariista alle naxariista alla badan saas wey oo taqlibu waaa waaa loola jeedaa haladadka waa ka badan maxaa yaha lafdiga xadiiska ku soo arooray ibnu xibbaan saxiixiisa ama wuxuu yahay ina raxmatii taqlibu qadabi naxariistaydaa ka qaalib noqota caradeyda marka waa ka badan tahay waa ka badan tahay labadaas macnaa loola jeeda rawa الbukhaariyu can malik bni sacsaca radia allahu canhu qaala wuxuu yihi maalik qaala nebiyu nebigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam baynaa waqti ana aniga cinda albeyti kacbada agteeda aan ku suganahay waa xadiiskii israaga dheelmintii nebiga la dheelmiyey sala allahu calayh wasalam mar anigoo ku sugan kacbada agteeda beytku waa kacbada bayna naa'imi walyaqdaani xaal aan u dhaxeeyo mid hurdaaya iyo mid soo jeeda hurdada anoo bilow ku ah oo aan toos u seexan oo qof hurdaaya iyo mid soo jeeda u dhaxeeya kadib waa kacaye markii la dheeminaayo waa soo jeeda ma hurday ee markii loo imaanaayey waa markii loo yimid oo la rabay in la wado markaasuu halkaas ku sugnaa ee markii dambe waa kacay saas darteeda dheelmintamadu hurdo maaha waa soo jeeda wadakara nabigaa sheegay faacilku waa nabiga wadakara nabigu waa sheegay yacni rajula nin rajulkoo bayna rajulayni laba nin u dhexeeya waa maxay rajulku waa nabiga sala allahu alay slam labada rajulna waa jacfar ibnu abi aalib iyo xamse labadaas u dhexeeyey nabigu sala allahu alay wasalam rajuluu sheegay laba rajul u dhexeeya labada rajul waa jacfar ibnu abi aalib iyo xamse fautiitu waxaa la ila yimid bibastin baaf baaska dharka lagu dhaqdoo kale mid aada moodo bidastin baaf baafkaasoo min dahabin dahab ka samaysan baafkaasoo mulia laga buuxiyey xikmatan xikmad iyo wa iimaana baaf oo dahab ka samaysan oo iimaan iyo xikmadu ka buuxdaa inta la soo dhigo fa shuqa waa la dilaaciyey min anaxri halkaas rubadaa laga bilaabo meesha godan ee rubadaah geela markii la qalaa looga dhufto birta halka rubada ama hungurigu meeshu surku ku dhammaadee godan halkaas aa dilaacin la iiga bilaabo ilaa maraaqi lbadni ilaa calooshu meeshaad u jilicsan tahay la gaaro meesha calooshu ku dhammaado caloosha meesha ugu hoosaydo oo maqaarkeedu jilicsay waa meesha hoos caloosha ugu dhammaato ilaa halkaasaa la dilaaciy waa la sida qofka loo qabo uma qusila lbatnu calooshiyaa lagu mayray bimaai zamzama ceelka zamzamkaata kacbada keeda ku yaalla aabiyihii inta laga keenay aa calooshii la mayray uma mulia ah, waxaa laga buuxiyey calooshii xikmatan wa imaana cilmi naafica iyo iimaana laga buuxiyey kaasaa lagu tolo kaasaa lagu tolo toliinkaan hadda iska oo dawada u baahano dhaawaca subaxdii la xanuunsan yaha ma subaxdii oo caadi fa mid rabbi maamulayo fa mid rabbi maamulayo wtiitu waxaa la iila yimid bidaabatin daabad waa daabadii lagu qaaday daabadaasoo abyada cad daabadaasoo duuna albaqli baqasha ka yar wa fowqa alximaari dameerkana ka weyn dameerkana xoogaa waa ka weyn baqashana wax yaray ka yarta waana cadda alburaaqu huwa neefka aan xayawaankaan sheegaya alburaaq wey huwa xayawaankaasu alburaaqu magaceeda marka buraaqa la dhiji muraad ayaa magaceeda ahaa fandalaqtu waa tegay maca jibriila jibriila jirkiisa malkuljibriil aa iraacay xataa ataynaa ilaa aan tagnay asamaa addunya samada dhow samadaan dhow qiila waxaa la yidhi samadii haddaan garaacno malkuljibriil uu garaacay oo yidhi hanala ka furo qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuma kan waa kuma qaala wuxuu hi jibriilu waa malkuljibriil ma dhihin waa aniga dad albaabkan adeer u yidha waa kuma waa aniga waa qalad nabiga sala allahu alay slam gurigiisa ninaa soo garaacay markaasaa nabigu yidhi man markaasuu yidhi ana markaasuu yidhi ana ana macnaha waa inkirin si ana hayd ilaa ana qof walbaa dhihi kara mogta qof walbaa waa ana marka su-aashii lagu weydiiyey lagama faa'iido su-aasha lagu weydiye marka lagu leeya waa kuma inaad qof tahay waa lagu leeya ana haddaad tirana waxba ma aadan faa'iidey ee waxaa la rabaa kumaasa magaca lagugu yaqaan isku sheeg marka waa qalad waa inaad baratay aadaabta guryaha loo garan gow gow assalaamu calaykum waa kuma aligi soo maaha waa hebel hebel magaca lagugu yaqaan sheeg marka waa kuma markii la yidhi waa jibriil uu yidhi waa aniga ma dhihin qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula socda ilaa samada cid walba lagama furo waadiyay leeda layskama geli karo cid ilaah u ogolaada keliyaha gasha waa kuma yaa kula socda qaala wuxuui muxamadunaa ila socda qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ma la soo diray ilayhi ila allah alla xaggiisa miya loo soo diray qaala wuxuu hi nacam haa waa la soo diray xagga rabbi u makaan waasacuu hel marxaban bihi waxa weeye saadafa makaanan waasican saadafa makaanan waasican qofka meel laga rabo hadduu yimaado soo dhawow alaleeya soo maa meelaan laga rabin hadduu yimaadana maxaa la leeya kuma qaado meeshu or iska ta meesha ah, kuma qaado macnaha lagaama rabo wey ah, soo dhawowna meesha waa lagaa rabaa wey marka makaan waasac u helay macnaheed aad meel looga rabo yimid wa meeshaa si kasta u ballaaranta haddaa lagu ra waa looya meeshaa laguma qaado isku celiyin laguma rabo wa kuma qaado waa laguma rabo meel waasaca meeshan ku taalana waa lagu rabaa wey marka meel waasaco uu helay macnaheeda waa soo dhawow wey macnaheeda qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasaca ah uu helay walaa nicmo waxaana barwaaqo lahaaday almajiihu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid faataytu waxaan u tegay yidhi samadan koowaad waxaan nabigu ugu tegay u yidhi sal اlahu alayh wasalam calaa aadama nebi aadam fasallamtu calayhi waa salaamay faqaala wuxuu yidhi marxaban bika makaan waasacaad heshay min ibni wiil xaalata ila wiilkiisii nabi aadam ka farcamay qof walba banu aadam min ibnin xaal aad tahay wiil wa nebiyin nabi xaalaad tahay faataynaa waxaan tagnay asamaaa aaniya samada labaad qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuma kan samada garaaca albaabkeeda qaala wuxuu hi jibriilu waa jibriil qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu hi muxamadunaa ila jira sala allahu calayh wasalam qiila waxaa la yidhi ursila ilayhi maalla xaggiisaa loo soo diray qaala wuxuu hi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasaxou helay wala nicma waxaana nimco iyo barwaaqo lahaaday almajiiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid imaatinkiisu waa shay nimcalo wanaagsan faataytu sanada labaad waxaan ugu tegey calaa ciisa nabiyullaahi ciise iyo wayaxya nabi yaxye fasallamtu calayhimaa waa salaamay faqaalaa waxay dhahdeen marxaban bika makaan waasacaad heshee soo dhowow min aqi walaal xaalaa tahay wanabiyi nabi xaalaa tahay faatayna samaa ahaaliata sanadii saddexaadaan tagnay qiila waxaa la yidhi man haadaa waa kuwa midkaan albaabka garaaca qaala wuxuu hi jibriilu jibriil weeye qiila waxaa la yidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu hi muxamadunaa ila jira sala اllahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu hi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasaco helay oo laga jecel yahay wala nicmo waxaa barwaaqo lahaaday almajii'u imaatin imaatinko jaa uu yimid caaw faataytu waxaan ugu tegey sanada saddexaad calaa yuusufa nebi yuusuf fasallamtu calayhi waa salaamay faqaala wuxuu yidhi marxaban bika makaan waasacaan heshe soo dhowow min akin walaal xaalaa tahay wanabiy nabi xaalaa tahay faatayna samaa sanadiyaan tagnay sanada alraabicata oo afrayda qiila waxaa la yidhi man haadaakana waa kuma albaabka garaaca qaala wuxuu yidhi jibriil waa malkul jibriil qiila waxaa la man macaka yaa kula jira qaala wuxu uhi muxamaduna ila jira sala allahu calayhi wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhim alla xaggiisaa loo soo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasicuu helay walaa nicma waxaana barwaaqo lahaaday almajiiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid faataytu samadaasaad waxaan ugu tegey calaa idriisa nebi idriis fasallamtu calayhi waa makaan waasacaad heshay min aqin walaal xaalaad tahay wa nebiyin nabi xaalaad tahay faatayna samaa alkhaamisa samada shanaadaan tagnay qiila waxaa layihi man haadaa kan waa kuwa albaabka garaaca qaala wuxuu hi jibriilu waa malkuljibriil qiila waxaa layihi waama macaka yaa kula jira qaala wuxuu uhi muxamadun sala allahu calayh wasalam sala allahu alayh wasalam waa salli markaa saas nabiga mid jaahila wuxuu yidhi salliga ibraahimiga maahane wax kale nabiga lagoola salli karo hyaa tahay ahlu sunna berri ummadda dhan iskugu yeedha waa l hortooda kaala ka sheegay ahlu sunna tay soo maha yaa mid doodayda ahlu sunna mid doodaa jaahil diinka wuxuu ka gooy maa waatare ah, yaad mateshaa ahlu sunnaha dhan aan matela waayo ummadda horteed ma ka sheegayda ha waa ka sheegaya waayo berri ummadda hor inu ummadiyaa laisku soo jecay waa nin bidciya ninka la doonay laakiin maslada ninka bidcigaha markaas kule isagaa kule karo waa jaahil ahlu sunna jaahil wey ahlu sunna markaasuu wuxuu yidhi marka ummaddii la iskugu keenay uu yidhi kii bidcoolaha ah ayaa adu yaa u doodaa ahlu sunna markaasuu yidhi kutubaha xadiiska yaa ugu saxiixsan bukaari buhaariga magana waa maqle ma laha kaasuu kala bixiya akri waa kan xadiidkii la akrin kara sal alay waslam ku tahay kaasuu yidhi sali maka meeshuu ku hamaansan diinka ilahay haddaadan noqon lama doodo iska aamuso ah. dadkii caamadii o dhan waxay jireen oo ma waxaas ahlusunna ku hadlay waxaas ahlusunna kuma hadlan jaahila ah ku hadlay soo maa marka waa dhabar jabin waxaas acuudu billaah ah. qof jaahila inuu doodo maaha iska aamus diinka alle intaad ka goyahaydaa ka badan mar haddaad jaahilka daaxinima kaa raaci maydo intaad ka jaraydo diinka iyo intaad u galaydo intaad ka goyahaydaa ka badan shibbaa la iska yeela diinkaa la bartaa marka hore markaad barataan la hadlay allahu mustacaan salli nabi wey salى اllahu alayh wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayh maalle xaggiisa loo soo diray qaala wuxu uhi nacam qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waasicuhu helaay wala nicma waxaa barwaaqo lahaaday almajiu imaatin imaatinkoo jaa uu yimid faataynaa waxaan ugu tagnay samada shanaad calaa haaruuna nabiyullaahi haaruun fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu uhi marxaban bika soo dhawow min aqin walaal xaalatay wa nebiyin xaalaad tahay faataynaa dhammaan nabiyadaanu nabiga way la siman yihiin aadda marka laga reebo weliba nabiyada reer banu israa'iil ilaa nabi maxamed yuu ku abtirsanaa sal lahu alay waslam nabi ismaaciil ayaguna yay ku abtirsanayaan nabi isxaaq labadooduna waa wada dhasheen walaal ay leeyihin dadka dhammaan illa waa walaaleen waa ilma adeer waa ilma adeer nabi ismaaciil iyo nabi isxaaq labadooda nabi ibraahim aa marka nabiyada ambiyada reer banu israa'iil waxay ku abtirsanayaan nabi isxaaq marka nabiga ilma adeerayi saasay uleeyihiin walaala walaala fiiriya marka xadiiskan maxaa ku jiray nebi ibliisoo kuma jirin meeshaas waxaad ogaataan qaar badan oo yidha nebi ibliis waa ka horreeyey nabi nuux inaysan sawaab ahayn ah, nabiyadii reer banu israiil ka mid ambiyadii reer banu israiil nabi wuxuu le walaalkayatay le ah, masaladaasna ku baraaru waa masale muhiime ah. walaa nicmo waxaa barwaaqo lahaaday almajiu imaatin imaatinkaasoo jaa uu yimid faataynaa waxaan u tagnay calaa haaruuna fasallamtu calayh waa salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika soo dhowow min akhi walaal xaalaatay wa nebiyin xaalaad tahay faataynaa waxaan tagnay calaa samaa'i saadisa samadii lixaad qiila waxaa laiman hadakan waa kuma qaala wuxuu hi jibriilu waa jibriil qiila waxaa laiman macaka yaa kula jira qaala wuxuu hi muxamadun sala allahu calayh wasalam qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu yidhi nacam haa qiila waxaa layidhi marxaban bihi markaan waasica weelay nicma waxaan nimco lahaaday almajiu imaatin imaatinkaasoo jaa u yimid faataytu waxaan u imid calaa musa nabiyulaahi musamada lixaad fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika makaan waasicaad heshay min aqin walaal xaalaatay wanabiyin xaalaad tahay falamaa jaawastuhu markaan ka gudbay nabi muuse oo samada toddobaad xaggeeda u gudbay bakaa waa gooy waa murugooday reer banu israa'iil say u baadiyoobeen yahuud iyo kiristaan u baadiyoobeen qaar yaraa toosnaa oo waktigii nabi muuse ah iyo waktigii nabi ciise kadib waa baadiyoobeen kuwaas baadiyoobay aad uga naxsayn badankoodii reera naareeday noqdeen inta jannadu waa yar tahay arrintaasu aada uga murg waa booyey marka aan ka soo gudbay uu yihi faqiila waxaa yidhi maa abkaaka maxaa kaa booyiyey nabi muuse qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiio haada alqulaamu wiilkan waa nebi moxamed sala allahu calay wasalam alladii wiilka bucifa lasoo diray bacdii gadaalkayda yadkhulu ljanna jannada waxaa ka gela min ummatii ummadiisa afdalu wax ka badan mimaa cadadka yadkhulu ka gela min ummati ummadayda ummadaydi reer bani israiil la ii diray cadadka jannada ka gela anoo ka soo horreeyey iyo nabiga iga dambeeyey ummadiisa cadadka jannada gela waxaa badan nabiga iga dambeeyey ummadiisa inta jannada gela marka xajad maahan ummaddan kabada gelayda kama xuma ee waa ka mulugsan yahay ummadda baadiyooday reer banu israaciil taasuu ka mulugsan yahay ah, ee kuwan xasi maayo nabina wax ma xasti faataynaa waa tagnay asamaa samada asaabicata toddobaad qiila waxaa lahi man hadakan waa kuma qaala wuxuu ihi jibriil qiila waxaa layidhi man macaka yaa kula jira qaala wuxuu ihi muxamedun qiila waxaa la yidhi awaqad ursila ilayhim alla xaggiisa loo soo diray qaala wuxuu hi nacam qiila waxaa la yidhi marxaban bihi makaan waas uu helay walanixmo waxaana nimco lahaday almajiu imaatinka jaa uu yimid faataytu waxaan sanada toddobaad sanada toddobaad waxaan ugu tegey calaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim aan ugu tegey fasallamtu waan salaamay calayhi nebi ibraahim faqaala wuxuu hi marxaban bika soo dhowow min ibni wiilkayga xaal ah tahay maaha walaal ila nebi ibraahim waa nabiga aabihiis ah, nabigiyuu ku abtirsadaa nabi ismaaciil ibni ibraahim waa aabbihiis marka ilaa oday kastoo adig ku afirsata aabbaha marka waa aabbihiis lama sino walaal dhihin uma marxaba minka makaan waasaxaa heshay min ibni wiil xaalaa tahay iga farcamay wa nebiy nabi xaalaa tahay fa rufica ilaya waxaa la ii soo muujiyey albayt اlmacmuur baytka la ydha bayt اlmacmuur waa la ii soo muujiyey rufica macnaheeda waxa weeyaan ubhira lii waa la ii soo daahiriyo waa lay tusay wey waa lay tusay baytulmacmuur sida kacbada muslimiintu u aadaana malaa'igtu u aadaan baytulmacmuur samadu ku yaallaa culummo badan waxay dhahdeen kacbaduna ku aadayn xagga samada ah, meesha kacbada ku aadan xilka uga aadan uga yaalla samada baytulmacmuura lay tusay fiiriya bal ilaahay addoommadiisu intay la egyihiin gaal xumo alla caasiyo kuu dhibaayo ilaahay bal inta caabudayda fiiriya xaggafkooda wuxuu ihi nabigu sal اlahu calayh wasalam farufica lii waxaa la ii soo muujiyey albayt اmacmuur fasa'altu waa weydiiyey jibriila jibriil iiga warrama baytkan sida loogu cibaadaysto malaa'igta ku cibaadaysto cadadka bal iiga waran faqaala wuxuu yidhi haadaa kanu albayt اlmacmuur waa beytkii la camiray yusallii waxaa ku tukadaa fiihi beytkan kula yowmin maalin kasta sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag idaa kharajuu toddobaatankaas kun markay baxaan lam yacuduu kuma soo laabtaan aakhira maa kaana aakhira oo la nasbiyo kaana waktigaasaa wuxuu ahaadaa aakhira maa waktiga ugu dambeeya calayhim korkooda ahaaday waaqada kaana aakhiru a ka sii fiican haadaa waktigaasu aakhiru maa kii ugu dambeeyey weeya calayhim korkooda ahaaday toddobaatan kaas maalinkaas ku tukada weligood dambe kusoo laaban maayaan maalin kasta toddobaatan kuna cusuba imaanaysa bal ka warrama malaaigta caddadeed ah. kula yawmin toddobaatan kun oo malad oo cusub oo weligood imaana imaanay dib kuwaas kusoo laabamaayaan waa kuwa cusub weligeed saasay ku soceen bal cadadkaasi intuu leegay fiiri ilaahay oo keliya aa garata ah. waxaasoo dhan waa malaa'ig ilaahay caabudoon hal marxaasi hal mar ilahay macaasiya soo ma jeed waruficat ilaya waxaa la ii soo muujiyey haddana sitrat lmuntaha geeda la yidhaha sitrat ee wixii makluuqee inta ka taga aysan dhaafi karin geedaasaa la ii soo muujiyey waruficat ilaya waxaa la soo muujiyey sitrat lmuntaha faydaa isla markiiba nabquhaa midhaheedu kaannahu qilaalu hajara magaalada hajaro la yidhaahdo cashuumadeeda ayaad moodaa waxa weeyaan qilaalku waa weel oo dhooba ka samayso oo biyaha lagu shubto weel macnaha midhaheedu isagana waa weyn geeladaas midhahaas oo kale waxaad moodaa cashuumadaas oo kale faydaan nabquhaa midhaheedu kaanahu qilaalu hajara hajaro meesha la yidhaha cashuumadeedo kale cashuurkeedu waa weyn wa waraqu caleenteeduna kaadaani fuyuuli maroodiyaalka dhagahoodaad moodaa ah, caleenteedana waxaad moodaa maroodiyaalka dhagahooda wa waraquhaa caleenteeduna kaadaani fuyuuli maroodiyaalka dhagahoodaad moodaa fii aslihaa salkeeda arbacatu anhaarin afar webiya ku taalla oo burqanayda afar webi aageedaa salkeeda ka soo baxda nahraani laba webi baadinaani adduunka kama muuqdaan waa qarsooyihiin aaqiray jiraan iyo jannada wanahraani laba wadine daahiraani waa muuqdaanoo adduunkay ka muuqdaan fasa'altu waa weydiyey jibriila faqaala wuxuu yidhi amabaabinaani labada qarsoon fa filjannati jannaday ku yaallaan wa ama daahiraani labada muuqataa anniilu waa weligaa niil la yidhaahdo oo masar ku yaalla iyo walfuraatu weliga furaad la yidhaahdo xidhaaq ku yaalla labadaan halkaan marayda halkaas ka soo burqada halkaasay ka yimaadeen soo ma jeedin webiga niil iyo webiga furaad wey furaad marka ciraaquu ku yaalaa niilna masar uma furidat calaya waxaa laygu soo waajibiyey khamsuuna salaatan konton salaadood inta kale waa salaaddu waxay uga duwan tahay inta kale markujibiida loo soo dhiibi kaasaa nabiga u sheeg tana nabiga inta la wado ilaahi weyne subxaana watacaala la hadlay aa ilaahay u soo diiday oo yidhi salaadaana ku waajiba ah, orobkaa waa ka duwan tahay marka waajibaadka kale salaada waa ka weyn bal sida loo weyneeyo fiiri nabigiyaa la wado awal markuu jibriila lasoo diri jire oo soo soo degi jiray markaasuu nabigu ulka jeego u sheegi jir soonaa waajiba dii la leeyahay haddii wax kale la waajibine laakiin salaadii markii la waajibay nabigiyaa la wado markaasaa rabbi toos kuu soo diiday soo ma jeed weynankeeda sida loo weyneeyo konton salaadood waa afar iyo labaatankii sa habeenkii iyo maalinkii macnaha uma furidan calaya waxaa laygu soo waajibiyey khamsuuna salaatan fa aqbaltu waan la soo qaabilay waan la soo tegey hoosaan ula soo degay ta garabka soo saartay aanin ummadiyan u geyna aan le ilaah ii soo diiday waan la soo degay fa aqbaltu waan la soo qaabilay xataa jitu ilaa aan ula imid muusa nab muusaan ku joogay sanada lixaad soo maaha waa la soo dego la socsoa sanadii todbaad soo dhaaf sanadii lixaadaan keena nabi muuseaan halkaas kula kulmo nabi muuse aan halkaas kula kulmo faqaala nabi muuse wuxuu yidhi maa sanacta maxaad soo samay qultu waxaan furidad calaya waxaa laygu soo waajibay khamsuuna salaatan konton salaadoodaa laygu soo waajibiyey qaala nabi muuse wuxuu yidhi naasix wey xasad nabi maba galaba xasad nabi muuse waa naasix waa mid marka u khayr miila tala fiican u siiye tala fiican uu siiye qaala nabi muuse wuxuu yidhi ana aniga aclamu anaa kaaga oqoon badan binaasi dadka minka adiga caalajtu waxaan dheehay oon la dhaqmay bani israa'iila ashadda almucaalajati deehid midda ugu adkeed macnaha waan farsameeyey ku dadaalay islaaxiyey ey maarasku wey waa mumaaraseeyo waan dheehay waa la dhaqmay waan arkay bal waxay say awaamirta u qaadanayaan caalajtu ey maarastu wey waan mumaaraseeyo waan dheehay macnaha waan farsameeyey oo waa islaaxinayay caalajtu waxaan dheehay bani israa'iila ashadda almucaalaja dheehid midda ugu darneed wa ina ummataka ummadaadu laa tudiiqu ma awoodo farjic laabo ilaa rabbika rabbiga xaggiisa hor u laabo fiiriya xadiiskan waa bukhaari xagga rabbi u laabo halkee aaday nabi markii laabo layidha halkuu aada ma dhulkuu soo aada ma midigu aada ma bidixu aada maya meeshuu ka yimi waa koraydu aada markii la yidhi rabbi hor ku laabo u fiirsada bal xadiiska orad laabo ku laabo rabbi xagga rabbi u laabo rabbi waxaad ka bari lahaa inuu kaa fudeeyo konton ma awoodo ummadaadu u fiirsada rabbiga orad ku laabo fas'alhu rabbi weydiiso atakfiifa fudayn farajactu waa laabtay nabi maxamed sala allahu alay slm farajactu waa laabtay yuhi nebi maxamed sala allahu alay slm fasa'altu rabbigan soo weydiistay fajacalahaa arbaciina afartan iiga soo dhig toban iga rig afartanan kaaga dhig orod qaad oo ummadda u dee uma milahu uma qaala nabi muuse wuxu uhi milahu intii oo kale intii ku celi maxaad soo samaysa afartan aan lagu soo waajibiyey anaa kaaga aqoon badan dadka adiga reer banu israa'iilaan dheehay dheehidii midii ugu adkeed ummadaadi ma awoodaan od xagga rabbiga ku laabo ee weydiiso inuu kaa fuday intii ku celi intii ku celi uma alaaiina soddonu alla igu soo waajibiyey ta ku laabtay uma milahu haddana intii oo kale u intii ku celi markaa midu yidhi maxaa samay kaasaan soddona lagu soo waajin kaasuu anaa dadka kaa oqo reer banu israa'iilan dheh dheehid midda ugu adkeen ma awoodo ummadda haddii rabbiga ku laada soo bari ee iga fududee dheh uma milahu marka fajacala rabbi wuxuu ka soo dhigay dhe cishriina labaatan uu ka soo dhigay ta ku laabtay uu labaatan iiga soo dhigay rabbi uma milahu haddana intii oo kale u yihi uma qaala milahu markaan soo laabtay oo nabi muuse aan u imid uma qaala wuxuu yidhi milow intii oo kale maxaad samayda labaatanaa lagu soo waajibiyey anaa ummadda dheehay reer banu israa'iil horta anaa kaa soo og ma awoodo ummadaadi rabbigaa ku laabee bari ee waxaa kale rab iyo labaatanka iga yareen fajacala rabbi cashara tobanu ka dhig faataytu muusa nabi muusaan u imid faqaala mil waa kaasa hal deeru ficilkii kuu sheegay mil wii nasbina waa taas faqaala wuxuu yidhi milo intii oo kale u yii maxaad samaya toban salaadood lagu soo waajiyey dadkaana kaa oqoo waxaan dheehay reer banu israa'iil dheehintii ugu adkeed ma awoodaan ummadaadu toban salaadood maalintii orad rabbigaa ku laabo waxaad weydiisataa inuu kaa fuudeeyo saasuu yidhi faqaala milo intii oo kale u yii faataytu muusa nabi muuse ayaan u tegey faqaala wuxu uhi milo intii oo kale fajacalaha rabbi wuxuu ka dhigay khamsan shan salaadood shantiian soo qaado faataytu muusa nabi muusaan u imi faqaala wuxuu ihi maa sanacta xaad samayn qultu waxaan idhi jacalaha rabbi khamsan shan oo ka dhigay faqaala wuxuu idhi milow intii oo kale u imi ma awoodo ummadaada rabbi ku laabo bari oo weydiisan uu kaa fudeeyo qultu waxaan idhi fasallamtu anigu waa hogaansamay rabbina waa ka xishoona meeqa gooran ku laabta iga fudeey waa hoggaansaday hantaa waa qaada waana ugeyno ummadii saasaan nab muse eday shanta halaga fuuya ummadii orod rabbi ku laabo naxariis badana meeshaas marka ay tusaydaa maxay tusaydaa nabiga inuu kor loo dhigay markuu soo dego nabi muse uyaada muuse leeya orod rabbi ku laabo kaa rabbi jiraa kor dhammaan saxaabada taabiciyaalka a'imatulhuda dhammaantood saasay ka fahmiyen culummada muslimiintuna xadiidkaas waxay ku soo arooriyeen ilaahay koru jira markay ka hadlaayeen imaamu shaafici ardagiisii imaamu lmusani ismaaciil ibnu yaxya almusani kitaabkiisa sharxu sunna wuxuu yihi caalin calaa carshihi fii majdihi bidaatihi alla carshigiisuu ka sarreeya daatadiisa wey wax carshiga ka sarreeya isagoo sharaftiisa ku suga markaasuu yidhi dhammaan culummada muslimiintu saasay ku ijmacay maahan toban caalim hal qof ma khilaafin leey waa ijmaac caqiidada kitaabka ku qoran markuu dhameeyu keena u leeya dhammaan intaas aan sheegay culumadaas u ijmacda so ma jeedi abu saciid cusmaan ibnu saciid addarami kitaabkiisa qiimaha badan aradu cala aljahmiya markuu ka soo hadlo oo adilada soo arooriyo wuxuu leeyahay qofka aan garan rabbigiis inuu kor jiro rabbiga uu caabudayo ma yaqaano ilaah ma yaqaan qofkaan dhihin korun ilaahay jiro ma yaqaan xayla qoraxda waa ka cadda ilaahay inuu kor jiro rabbiga caabudee ma yaqaan qofkaan dhihin alla koru jira saasuu leeya baro nabigaa dadka ku imtixaani jiray oo weydiin jiray saxiixulmuslimkay ku taallaa kutubta ugu saxiixsan uu ka mid dhulka korkiisa inta kitaab taalla cirkana ka hooseyda saxiixulmuslimka gabalaa loo keenay addoon ah ninaa qarbaxa iska lahaa oo saxaabi aha markaasa nab uu ka carooday gabadha addoontaa la dhaawacay markaasuu rasuulka allo ma xoreeya ilaa addoon qofkii dhaawaca kafaara waxaa waa inuu xoreeyo rasuulka ilaahayo ma xoreeya markaasuu iikan lagaba inay muumino taha shardiga haddii aad xoraydo addoon aan muumin ahayn kafaaradu kaa gudubmi markaasuu iikan markaasuu keenay nabigu labadan su-aalooda weydiiyey ayna allah allah makaankee jira halkee jira ayna makaana lagu weydiiyey ismu istifhaam can ilmakaan makaankee jira all waxay tihi fi samaa korow jireen ah. anugu dhagxaanta iyo birqaraxda ma caabudo alaabaha adduunkan yaalla allaha khaaliqaha carshiga ka sarreeya wey midka caabuda saas ilada gabo soo ma jeedi markaasuu yihi waman ana anugu yaanahay markaasuu tii rasuulullah rasuulkii allah markaasuu yihi actiqaha fa inahaa mu'mina hore waa mu'minad rabbiya rasuulka aan Ah, jahniyad maaha aan rabnimada jiro u qabo soo ma jeedo waa muminad saas darteeda imaam اbukhaari kitaabkiisa khalq afcaal cibaad wuxuu leeyahay jahmiyada oo yidhaahdaan alle meel kastuu joogaa allahu mawjuudu fii kuli makaan yahuudda iyo kirishtaanka waa ka gaalnimo badanya sababtoo ah muslimiinta ahlu kitaabka dhammaan waxay ku itifaaqeen alla carshiga korkiisu ku sugay maaha muslim kaliya xataa dhammaan waxa ahlu kitaaba saasay qabaan marka qofka yidhaahda alle carshiga kama koreeyo ama yidhah alle macqa meeru jiraba ilaahay ma yaqaan qofkaas uu caabudayo maba yaqaan allah uu caabudayo meeru jiro saas darteeda imaamu daaran wuxuu leeyahay hadduu addoon yaho la xoreeyo qofkii kafaara lagu laha ka gudima ale muumin ma xoran qofkaas muumin inuu yahaana la rabaa addoonkaad xoraynaya waa inuu rabbi iyo rasuul qofku yaqaan xadiidkan halkaasaan ku joojayna masale muhiima ah ku tacaluqday wallah subxana wa tacala aclam wsala allah waslama baaraka calaa nabiyina